بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنك بالله بين آيات الصدن يكو إلى آيات اللحدن يكو سورة المؤمنون وحاينو الدنبيسي نبي الله النوح عليه السلام waxaa loo waxyooday inuu doon sameeyo allah baa baraya farsamada allah baa baraya markii amarka alla yimaado oo foornadu ay biyaha soo dayso wax walba lamaano ka geli iyo reerkaaga intii aan cadaabka u hormarin faida stawayta markaad fuusho anta adiga iyo wama macaka dadka kula jira calalfilki doonta faqul waxaa tidhaa alxamdu lilaah ilaahay bay mahadi u sugnaatay aladii alihii najaanaa naga nabadgeliyey min alqowmi aalimiin yani dhibaatada ku dhacday waqul waxaa tidhaa marka dambe ee degaysana rabbi rabbiga anzilnii ideji munzalan makaanu degid mubaarakan oo barakaysan waanta khayru lmunziliina ina fii daalika arintaa waxaa ku sugan nabiyulaahi nuux qisadiisa la aayaatin adilo waaweyn oo tadullu calaa qudrati illaah wain kunnaa inuu xaalisaan kunnaa waxaanu nahay bu alay lamblisiina lamubtaliina aan idhaahdo waan abuuray min bacdihim kuwaa dabadood qarnan qarni aakhariina oo kale faarsalnaa waan diray fiihim dhexdooda rasuulan rasuul oo minhum iyaga ka mid a oy dhalashadiisa iyo afkiisa garanayaan rasuulkii waxaan la diray an icbudullaha alle caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin ilaah oo kayruhu alle kayrkii ah afalaa tattaquuna ma waydaan baqayn alle ma waydaan ka yaabayn alla subxaanahu watacaala bacda qowmi qoom kalaan abuuray buu alla yidhi waa ree caad bay ugu dhowdahay ree caad nabiyulaahi yuhuud bay ugu dhowdahay axqaaf meesha la yidhaha joogay qoli waxay dhaheen saalix bay yay dhowdahayo meesha sayxatan baan ku diray reer saalix baa qoom saalix baa sayxa lagu diray kuwana dabayl qabow baa lagu diray marka seexada iyo dabayl qabow labadaba lagu diray caad bay ugu dhowdahay allah wuxuu leeyahay uma anshanaa waan dhalin min bacdihi min bacdi qowmi nuux nuux qoomkiisii markay halaagsameen qarnan qarni aakhariina oo kale faarsalnaa waan dirnay fiihim dhexdooda rasuulan rasuul oo minhum iyaga ka mid a ah. maxaan rasuulkii la diray an icbudullah alla caabuda la dilo amarkaasuu rasuulku siiyey maa lakum idinma sugnaan min ilaahin ilaahu kayruhu alla kayrkii ah afalaa tattaquuna mayaydaan baqayn maxay ku jawaabeen waqaala almalow odayaashii waxay yidhahdeen min qowmihi tolkii ah aladiina kuwii kafaruu gaaloobay wakadabuu beeniyey biliqaai laakhirati aakhira la kulankeeda beeniyo bacfiga beeniyey in aakhira alla lala kulmo oo atrafnaahum aan u raaxaynay filxayaati dunyaa noloshaan gaaban aan ugu raaxaynay waxay yidhaahdeen baqul qowlkii warkaa maa haadaa ninkani ma aha ilaa basharun dad mooyo mislkum idinkoo kale ah maxaa yeelay yakulu wuxuu ka cunaa mimaa ka cunaysaan wayashrabu wuxuu ka cabaa mimaa tashrabuuna minhu waxaad ka cabaysaan walain adactum basharan waxay yidhaahdeen qoladii odayaasheed waxay yidhaahdeen oo gaalada ahaa oo alla la kulankiisa iyo qiyaamaha beeniyey oo raaxada ku jiro allah u raaxeeyey war ninkan waa dad inagoo kale un dee muxuu nagu dhama waxaynu cuni buu cuni waxaynu cabina wuu cabi qaala almalow odayaashii wakadabuu beeniye biliqaai aakhirati aakhira la kulankeeda beeniy in alla lala kulmayo waatrafnaahum aan u raaxayna fi lxayaati dunyaa noloshaan gaaban waxay yidhaahdeen maa haadaakani ma aha ilaa basharun dad mooye oo milukum idinkoo kale ah yakulu wuxuu ka cuni mimaa taakuluuna minhu waxaad ka cunaysaan wayashrabu wuu ka cabi mimaa tashrabuuna minhu waxaad ka cabaysaan walain adactum haddaad yeeshaan ood ka tala qaadataan basharan dad oo milakum idinkoo kale ah inakum idinku idan waktigaa lkhaasirun waad khasaarteen khasaaraad ku jugantihiin ayacidukuma wuxuu idin idin yabo idin ballanqaadi annakum idinku idaa midtum markaad dhimataan oo kuntum aad ahaataan turaaban caro wa cidaaman lafo annakum idinka mukhrajuun in lisoo bixin masaasuu idin idin ballanqaado idin sheegaya waxay ninkaa inagoo kale haddaynu raacno khasaaro diinteennii iyo ilaahyaheennii baynu ka khasaaray khasaara inugu dhacay ma ballan buu idinku qaado idinku sheegaya idinku hanjabaya markaad dhimataan in laidin soo bixin doono markaad dhimataan ood cari iyo lafa noqotaansaas idinku balanqaad saasy allah bay beeniyeen oo waxay beeniyeen ambiyadiibay beeniyeen oo akhiray beeniyeen waxay yidhahdeen wala in adactum haddaad adeecdaan basharan dad oo milakum idinkaoo kale ah inakum idinku idan waktigaa lakhaasiriin wad khasaarteen diintiinii waad ku khasaarteen ayacidukum wuxuu idin ballanqaadi anakum idinku idaa midtum markaad dhimataan oo kuntum aad ahataan turaaban caray wacidaaman lafo anakum idinka mukhrajuun ilay soo bixi masaasuu idin leeyahay hayhaata hayhaata limaa tuucaduuna bayl hayhaata hayhaata wuu fog yahay limaa tuucaduuna waxaa la idin yaboohayaay wuu fog yahay bayl waa wax fog in hiya maa hiya ma aha noloshu iyo adduunyadu ilaa xayaatuna nolosha iyadan mooyaane addunyaa ee dhowe oo odayaashaa dhiman wanaxyaa anana waan la noolaanaynaa oo caruurtayadaa noolaanaysa wamaa naxnu mana nihin bay dhaheen bimabcusiina kuwa la soo bixinay meesha namuutu wanaxya carabiyada wowdu tartiib ma faa'iideyso haddii wowdu tartiib faa'iido lahayd waxay noqon lahayd namuutu wanaxya waan soo noolaanayna inay qiyaamadii qareen bay noqon lahay marka waxa weeye namuutu waanu dhimanoo odayaashaa dhiman wanaxyaa waan noolaan oo dhallinyaradaa noolaan waa sida tartiib ma faaideyso wowdu awow alwaaw limulaqi jamci marka yhtahaytada waa ismu ficil marka faacil buu leeyahay limaa tuucaduunadaa wey faacilku maadaa weye marka laamtu waa silo ama waa ziyaad qur-aanka waa ziyaado lama yidhaahe waa sila la yidhaah faacilkii waa maa tuucaduunadaa wey waxaan laydin sheegayaa waa wax aada u fog bay leeyihin wax dhici kara maah bay leeyihin ayacidukum anakum idaa midtum wakuntum turaaban wacidaaman anakum mukhrajuuna hayhat hayhata wuu fog yahay limaa tuucaduuna waxaa laydin ballan qaadaya oo dhimashadii waa waxaan jirin in hiya maahiya noloshu ma aha ilaa xayaatunaa nolosha yadan mooye adduunyaa ee dhow namuutu waanu dhimanoo odayaashaa dhiman wanaxyaa waanu noolaan oo caruur baa naga hadhi wamaa naxnu anaguna manihim bimabcuhiina kuwa la soo bixinayo in huwa maa huwa ninkanu ma aha ilaa rajulu nin mooye iftaraa ku been abuurtay cala allaahi alle kadiban been wamaa naxnu anaguna lahu isaga bimuminiina kuwa rumayn ma nihin yay yidhaahdeen way sii adkeeyeen hadalkiibay dheereeyeen jawaabtii jawaab dheer bay ka bixiyeen nabiga dacwadiisii jawaab dheer bay ka bixiyeen in huwa maa huwa ma aha ninkani ilaa rajulu nin uun mooye iftaraa ku been abuurtay cala allaahi kadiban been wamaa naxnu anaguna lahu qaala wuxuu yidhi nabigaasi waa huude rabbi rabbigayow unsurnii iga gargaar bimaa kadabuuni beenintay i beeniyeen qaala alla wuxuu yidhi camaa qaliilin waa dhow oon fogeyn layusbixuna waxay aanaya naadimiina kuwa qoomamooda markii cadaabku ku dhaco ee cadaabka bidhaantiisa ay arkaan iyoy qoomaman alla maxaanuu raaci weynay sidaasoo kale reer huud abaar baa ku dhacday huud ummadiisii wafti bay u direen kacbada markaasuu inoo soo alla barya nin ay reer u yihiin oo caraba ah. ila deganoo bil markuu khamriga siinayey yuu gabadh buu yidhi geeraar intuu u dhiibay markaasay ti wareerihiinni way baaba-een kan wey kacbadii bay tageen xaramkay tageen laba shay baa kala doorta la yidhi shay madow bay doorteen way soo kaceen nin baa ka haday markay ku soo noqdeen yaa jar baa meeshaa ka soo kacay markaasay moodeen inuu roob u di'i kulayl iyo hanfi wey waa riixi sarsarin wey sideed maalmood bay dabayshaasi ku socotay sidaasaa loo halaagay qaala wuxuu yihi rabbi rabbigayow insurnii insurnii iiga gargaar bimaa kadabuuni beenintay i beeniyeen allow iiga gargaar qaala alla wuxuu yidhi camaa qaliilin waa dhow oo fogeyn layusbixunna waxay ahaanayaan naadimiina kuwa qoomamooda markii cadaabku day u yimaado fa akhadathum sayxaa qabatay dhawaaq maliku jibriil ku dhawaaqay bilxaqi oo xaqahoo dhab ah fa jacalnaahum waxaan ka ahsiina kusaaan daad xoor fa bucdan fogaan baa u sugnaatay iyo ciqaab lilqowmi qowmkii aaalimiina ee aalimiinta ahaa kusaanta waxaa leeya daadku markuu soo rogmado waxyaabaha qashinkee dul socda way iska baabi'iso maaha daad xooroo kale noqdeen yani wax burburahon qiimad lahayn bay noqdeen meeshii way ka baabi'een wey faakhadathm aseexatu marka seexada iyo waxaa laysugu daray riicdii sarsarada ahayd nebi nuux dadkii ugu dhowaa waqtigiisii huud buu ahaa marka kaasaynu ku dayn akhadathum seexatu baa qabatay maca riixi sarsar bilxaqi xaalo ay tahay oo dhab tahay fajacalnaahum waxaan ka aysiina qusaan qashin ama daad xoor fa bucdan fogaan naxariista ay ka fog yihiin baa u sugnaatay lilqowmi qowmka adaalimiin ee daalimiinta ahaa marka inagana waa lainoo sheegay qisade cid kastaoo xaqa diida waa sidaasoo kale uma anshaana waxaan abuuray min bacdihim dabadood quruunan qarniyaalo aakhariin oo kale anshana waxaan abuurray min bacdihim quruunan qarniyaalo maa tasbiqu kama hormarin min ummatin ummadi ajalahaa muddadii ay ku baabi'i lahayd wamaa yastaakhiruuna kana dibdhici maayaan ummadaha faraha badan ee hormaray qowmu luud iyo qowmu shucayb iyo qowmu saalix iyo waa dadkaa faraha badan ee ummaddaa faraha badan reer banu israaiiliyo waa dadkaa uma anshana min bacdihim quruunan aakhariin maa tasbiqu kama horumarto min ummatin ummadi ajalahaa muddadeeda ma yastaakiruuna kama dib dhacaan waktiga alla ugu talagalay unbay baabi'i uma arsalnaa waxaan diray rusulan rusul tatra oo isdaba jooga kullamaa jaaa markuu u yimaado ummatan ummad rasuulaha rasuulkeedu kadabuuhu way beeninayeen faatmacnaa bacdahum qaarkood baan raacin bacda qaarka kale wajacalnaahum waxaan ka ahaysiinay axaadiida sheeka reeb sheeko unbaa ka hadhay fa bucdan fogaan baa usugnaatay raxmadda ay ka fog yihiin liqowmin qowm laa yuminuuna aan rumayn allah wuxuu leeyahay ummadaha hore ee la halaagay ee la baabi'iyey ee nuux iyo nebi huud iyo saalix iyo kuwaasoo qoomkaasoo kale ah rusul baan ka daba diray isdaba joog oo aada u tiro badan rasuul ummadiisa markuu u yimaado way beeninayaan marka waa la halaagay waa la iska daba halaagay qaar ko qaar yaa laga daba geeyo waa la halaagay kulligood intii nabi muuse ka horeysay way waxa la halaagay intii nabi muuse ka dambeysay jihaad baa la sharciyeeyey ummad la baabi'iyey ma jiro laakiin ciqaab kalaa imanaysa uma arsalnaa waan diray rasuulanaa rususheedii tatran si isdaba jooga kulamaa jaaa markuu u yimaado ummatan ummad rasuulaha rasuulkeedu kadabuuhu way beeninayeen faatbacnaa waan raacina bacdahum qaarkood bacda qaarka kale halaagii baa laga raa iska dabageeye wajacalnaahum waxaan ka yeelay axaadiisa sheeka reeb baan ka yeelay sheekuun baa ka hadhay saasay ahaan jirtay fa bucdan fogaanay raxmadda ka fogyihiin baa u sugnaatay liqowmi qowm laa yuminuuna aan rumaynin waxaa weeye digniin baa inaga layna siinayaa ogow qisadan waxaa lainoogu sheegi waayo aragnimo inaan ka qaadano uma arsalnaa waan diray muusa muuse iyo akhaahu walaalkii haaruune ahaa biaayaatina aayadaha iyagii mucjizaadkii baan la diray iyo wasuldaanin xujo mubiinin oo cad ilaa fircoona baan u diray wamala'ihi baarlamaankiisii fastakbaruu way kibireen fircoon iyo dadkiisii wa kaanuu waxay ahaadeen qowma qom caaliina oo isa sarraysiinaya oo kibiraani ah faqaaluu waxay yidhaahdeen anuminuma waxaan rumaynaynaa libasharayna laba qof milinaa inaga oo kale ah walxaal qowmuhumaa qowmkooduna ma kuwaasaan bay ilan qibdigu waxay gumaysan jireen reer banu israaiil oy si walba ugeli jireen waa sida qabyaalad ahaan bay u gumaysan jireeno caruurtooda waa la gawrici jiray wiilasha gabdhahana waa ladiin acmaasha dhibka badan iyagaa loo dirsan jiray markii dambe waa kaindise lasoo jeedo nimankan way baaba'ayaan sanadna aynu layno oo wiilasha gawracno sanadna aan dayno sanadkii wiilasha la daynayey harun baa dhashay sanadkii la muuse dhasho qisadiisu waa tii cajiibka ahayd marka nebiyulaahi muusa baa la diray iyo walaalkii haaruun iyagoo aayado iyo mucjizaad midhan wataa fircoon bay u tageen iyo jamaacadiisii way kibreen way xaqii way ka kibreen oo qoom sarreeyo oo mutakabiriinay ahaayeen markaasay leeyihin laba qof oo inagoo kalea ah miyaynu rumayn qoomkooduna inaga addoonba inoo yihiin inu addoonsanno waawey wayasayaan ogow uma arsalnaa waxaan dirray muuse muuse waakhaahu walaalkii haaruune ah biaayaatina ayadahayagii baan la diray iyo wasuldaanin xujo mubiinin oo cad ilaa fircoona baan u diray wamaleyhi jamaacadiisii la taliyayaashiisii fastakbaruu way kibreen wa kaanuu waxay ahaadeen qowman qowm caaliina oo isa sarraysiinaya oo kibiraani ah faqaaluu waxay yidhaahdeen wa kaanuu waxay ahayn qowman qowm caaliina oo sarreeya oo isa sarraysiinaya faqaaluu laba dad ah oo milinaa anagoo kale ah walaal qawmuhumaa qoomkooduna lana anaga caabiduuna ay adoono yihiin fakadabuumaa muuse iyo haaruun way beeniye fircoon iyo qoomkiisii fa waxay ahdeen min almuhlakiina kuwa la halaagay waatiida qisadii sii dheerayd meelaha ugu dheer suuratulacraaf iyo suuratu shucaraa iyo qisadoodii reer fircoon siday u baaba meelo badan baa lagu sheegay fakadabuuhumaa muuse iyo haaruun reer fircoon way beeniyeen wowda kadabuu ku jirtahay reer fircoon bay u noqon humaaduna waa mafcuulkii fa kaanuu waxay ahaadeen min almuhlikiina kuwa la halaagay walaqad aataynaa waan siinay muusa muuse alkitaaba kitaab lacalahum yahdaduuna si ay dadku u hanuunaan nabiyulaahi muuse kitaabka tawreeda waxaa loogu dhiibay dadka uu tawreed u geeyaay inay hanuunaan marka reer fircoon way diideen reer banu israaiil baa rumeeyey waa kay baxru quljum ka tallaabeenoo siinaa yimaadeen iyo ardu falastiin yimaadeen iyagana waxyaabo badan baa ka dhacay oo dhibaato ah laakiin iyagu way wada rumeeyeen kulligood walaqad aataynaa waan siinay muusa muusa alkitaaba kitaabkii towraad ahaa lacalahum yahtaduuna si dadku u hanuunaan ilaa kitaab la-aan la hanuuni maaye haddii wixii dadka lagu hanuuniyo oo loo sheegaayo waa inuu kitaab ka yeelnay ibna aayatan mucjizad ilaahay qudradiisa ku tusin waaweynahumaa waxaan dejinay oon u dunnay ilaa rabwatin meel sarraysa oo dul ah daati qaraani sugnaan u saaxiibahu la degi karoo midho leh iyo maciini biyo daahiro sidaa uqulqulay waxaa la dejiyey rabwada waxaa la yidhaha dhulka dalsanka ahoo intuu yar sarreeyo biyuhu ayna fadhiisanaynin biyuhuna daadna ka qaaday ay biyaha yar sarrayso biyuhu daati qaraari waxaa looga jeedaa waa meel midha leh oo wax la cuno le wey waa meel laku sugnaan karo culimada qaar waxay dhn waa dimashik laakiin sida ugu dhow waxa wey baytulmuqadas wey meeshaa agtiisa meesha ay ku dhashay waxa weeye meeshaa meel wiilku ku dhashay laba aayadood wey maxay aayad ku yihiin allah subxaana wa tacaala qudradiisa aadam aabiyi hooyela-aan abuuray xaawana hooyela-aan buu abuuray ciisana aabbala-aan buu abuuray dadka kalena abiihooyu abuuray ilah qudradiisa wey waa mucjizadi wey wajacalnaa waxaan ka yeelnay ibna maryama iyo wa umma hooyadii maryamo bintu cimraan aayatan aayad mucjizad alla qudradiisa ku tusin wa aweynaahumaa waxaan u dunnay oon dejinay ilaa rabatin meel sare oo dul ah daati qaraari sugnaan u saaxiibaho midho leh rusushiiye kuluu cuna min aayibaati wax wanaagsan oo xalaala cuna wacmaluu camal fala saalixan camal wanaagsan inii anigu bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan caliimu kii og baanahay buuhi alleh weyna haadihi diintan la sheegayaan ummatukum diintiini weye ummatan diin xaalay tahay waaxidatan oo keliya wa ana aniguna rabbukum rabbigii baanahay fataquunii iga baqa rusushii waxaa la yidhi xalaal cuna marka dee hadda yaayoha rasuul rasuul walba gooni baa loo amray marka hadalka la farabadin maayo muuse saasaa la amray hebel saasaa la amray taasaa la diidan yahay qur waa wax balaaqo badan wey rusushii kulligood mid walba gooni waxaa loo amray dayb xalaala inuu cuno markaa nabiyullahi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam muminiintiiye wixii rususha la amray baa laidin amray rususha maxaa la amray kuluu daybaati kuluu min adaybaati wacmaluu saalixan muminiintana waxaa lamriyay ya ayuha aladiina aamanuu kuluu min dayibaati maa rasaqnaakum suurat lbaqara markaasuu nabigu wuxuu sheegay nin timo firirsan oo uskag badan oo safaru daaca ku jira oo gacanta kor u taagaya oo wuxu uu cunaay xaaraam yahay wuxuu cabbaa xaaraam yahay dharkiisu xaaraam yahay xaaraan lagu soo koriyey anaa yustajaab lahu nabigu xaaraan xaaraantu waxay ka mid tahay waxyaabaha ducada hor joogsada nabigaasa inoo sheegay alayh salaatu wasalaam yaa ayuha rusulu rusushiiyey kuluu cuna min adayibaati wax xalaala cuna dee rusushu ma wada joogaane nabi walba keligii baa la amray ee waa la isu keenay rasuul walba sidanaa la amray wacmaluu camal fala saalixan camal wanaagsan inii anigu bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan rusushiiya calim waan ogahay rasuul walba si gooni ah yaa sida ummatukum diintiinii weeye rusushiiay ummatan diin xaalay tahay waaxidatan oo keliya jamaacadan waa la dhihi karaa laakiin dhowr tafsiiron soo eegay sidaasay ku wada fasireen waana aniguna rabbikum rabbigiin baan ahay fataquni iga baqa fataqadacuu dadkii way kala googooseen amrahum maamulkoodii baynahum dhexdooda zuburan googo bay u kala go-een zubur waa wax googo-an kullu xisbin xisbi waliba bimaa ladayhim waxa agtooda ah yfarixuuna ku faraxsan yihiin fadarhum iskaga tag marka fii qabratihim halmaankooda ay ku jiraan mukuurta ay ku jiraan xataa xiina inta intii muddo la baabi'inayo fataqadacuu amrahum nabiyulaahi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yahuud waxay u kala baxday kow iyo toddobaatan firqo nasaarana waxay u kala baxday laba iyo toddobaatan ummadayduna waxay u kala bixi doontaa saddex iyo toddobaatan firqo kulluhum fi naar ilaa waaxida kulluhum fi naar ilaa waaxida markaa saxaabadu way weydiiyeen waa kuweebaydaheen maana maa ana calayhi wa asxaabi aniga saxaabadaydu sidaan hadda u dhaqanno wixii ku dhaqmo wey kueli jannihi maxaa kuu soo baxay qur-aanka kariimka iyo sunada nabiga ha ka bixi wey wax kale diin ha ka dhiganin oon qur-aanka iyo sunada nabiga ahayn diin ha ka dhiganin si allah wuxuu yidhi fataqadacuu way kala gogoosteen amrahum umuurtoodii diiniga ahayd beynahum dhexdooda zuburan googo bay u kala goosteen qoloba wax gaaray sheegatay anu dariiqadaasaahay anu sidaasaanahay anu fikradaasaan haystaa saasay u kala goeen kullu xisbin xisbi walibana bimaa ladii wax agtoodu farixun ku faraxsan yahay haddaba soo sidaa un ma aha nin waliba wadadu hayuunbaa la quman waxa weye soomaalida waxay tiraa nin walba kitaab qumano layidha yaa qoorta ugu fadarhum iskaga tag nabiylahi maxamed fii kamratim mukuurtaha ku jira baadilka mukuursan yihiin xataa xiin intii muddaa inta alla qabanayo ayaxsabuuna ma waxay u malaynayaan anamaa numidum waxaan siinay bihi maaga oo min maalin maal iyo wabaniina caruura nusaaricu lahum inaanu usoo dedejina fi lkhayraati ma saasay la tahay maalkan iyo xoolahan aanu siinay ma khayraad aan usoo dedejinay bay waxaa weeye durba la qaban maayo barwaaqaa la siina way nicmoobi waa loo kaadin markii la qabta lasii dayn maayo khalaas way dhamaatay wey marka ma waxay la tahay maalkan iyo caruurtan iyo xoolahay haystaan ma khayraadaan usoo dadejinay bay la tahay may ciqaabbay ku noqon doonta ayaxsabuuna ma waxay u malayn annamaa numiduhum waxa aan siinay bihi maaga oo min maalin xooliya wa baniina caruura nusaaricu lahum inaanu usoo dadejinay fi lkhayraati khayraat bal laa yashcuruuna ma oga ciqaabta ku soo socota kama warayaan xoolahan iyo waxa la siiyey ku kadsoomaan waxa u soo socda wale ma oga bal laa yashcuruuna ma oga ina aladiina kuwa hum iyagu markii gaaladii iyo la sheegay bal muminiintiina dhowr hadda iyo sifada lagu sheegi doono ina aladiina kuwa hum iyagu min khashyati rabbihim rabbigood baqdin biaayaati rabbihim rabbigood aayadihiisa yuminuuna rumeeyey iyo waladiina kuwa hum iyagu birabbihim rabbigooda laa yushrikuuna aan u shariig yeelin iyo waladiina kuwa yu'tuuna bixinaya maa aatow waxay bixinayaan walxaal quluubuhum qalbiyaalkoodun wajilatun ay cabsanayso in laga aqbali waayo ay ka yaaban yihiin maxay la cabsan annahum iyagu ilaa rabbihim raajigood bay unoqona taasay aaminsan yihiin ulaaika kuwaasi yusaaricuuna waxay ku degdegi fi lkhayraati wahum iyaguna laha saabiquuna way u horumari cid uga badin kartaa ma jirto dadka sifadaa leh ee dadkaas waa dadka cabsi darteed ay alla ka baqayaan la baqayo u cibaadaysanay ruuxu hadduuna cibaadaysanin alla kama baqayo hadduuna cibaadaysanin kuwa mu'miniinta ah kuwa rabbigood aan u sharig yeelaynin kuwa waxay bixinayaan qalbigoodu cabsanayo iyagoo daacadii ku dhex jiro wixii bixinayo daacadii ku dhex jira yay ka yaaban yihin laga aqbali waayo meesha ninka xumi isagoo xumaantii ku jira uu adana aaminsan yahay alla aaminsan yahay inuuna alla ciqaabayn aaminsan yahay ninka xuni isagoo dhibaatadii ku jira kuwa noocaasihi oo sifadaalihi khayraadku way u degdegi mar hadduu ruuxu wadadaa ku dhaco khayraad buu samaynaya cidna uga horeyn mayso markii loo tartamo cid uga horeyn male in aladiina kuwahum iyagu min rabbihim rabbigood cabsidiisa darteed mushfiquuna la baqaya والذين كوهم يغ بآيات ربهم ربهم آياتي يؤمنون رمينيا لدى صفة لشيء دور والذين كوهم يغ بربهم ربهم لا يشركون أنه شريك يلين والذين كوا يؤتون بحينيا ما أتوا وحي بحينيا عضاء عضياء يوحي دعاءه قبنيا والحال قلوبهم قلبي الكود وجيلة عصون إلا أقبل إلا أقبل واي أي كيابين ما يقيابين أنهم لأنهم يقوا ilaa rabbihim rabbigoodbay raajicuuna unoqoyaan ay rumaysan yihiin ulaaika kuwaasi yusaaricuuna waxay u degdegi fi lkhayraati khayraadka hore ka saban masjidka hore kasoo geli wahum iyaguna laha saabiquuna way u degdegayaanoo cid uga horeyn way u badinayaan wey lahum saabiquuna way u badinayaan khayraadka waa masjidkan oo kale marka dad baa safka u horeeya gelaya oo salaada oon waktigeedii gaadhin masaajidka soo gelaya dad baa intay qur-aanka qaataan intaasoo jus dad baa muxuu ahaa intay tusbaxa qaataan nabiyullaahi maxamed kun goor ku sali ama laba kun oo goor ku sali iyagunbaa ugu badin qofka muminiinta sifadaalihi daacada looga badin maayo wallahu subxana wa tacaala